alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeenani waa kii labaatan iyo labaad ee ka mida ah kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa imaam yaxyi yaxyi bnu cumar eh, bnu yaxyi bn cabdiljabaar raxmat ullaahi caleyh adarsu lkhaamisu casharka shanaadi gaswatu badrin ilkubraa badertii weyneyd cashaqa duulaankeedii weeye khaswatu badirin beder dagaalkeeda bedertii alkubraa khaswadii alkubraa ee weyneyd hiya alfurqaanu waa kala saarid alladii furqaantaasoo acaza uu ku xoojiyey allaahu alle bihi asaga alislaama islaamka oo wa rafaca uu ku koryeelay manaarahu halkaa idiin qoran miyaa aniga waxaa i qoran munaaratun qoran ah, manaarahu calaamadihiisa iyo iftiinkiisa uu ku kor yeelay ayib wa tamasa uu ku tirtiray ashirka shirkiga wa kharaba uu ku kharaabiyey oo ku halaagay arkaanahu shirkiga arkaantiisa wa sababuhaa sababkeeduna anna rasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaa kharaja baxay liyactarida suu ugu banbaxo ciiran safar oo liqurayshin quraysh u sugnaatay safarkaasoo raajicatan ka soo noqotay min ashaami shaam wa kaana macahu nebiga la jirankii waxaa ahaa halaahu mi-atin saddex boqol iyo wa halaathata cashara rajulan saddex iyo toban nin falamaa goortii calimatay ogaatay qurayshun quraysh bidaalika arrinkaas arsalat waxay dirtay tisca mi-atin sagaal boqol iyo wakhamsiina konton rajulan ee nin lixamaayati ciirihim safarkooda ilaalintiisa ayaynan u direen iyo wa tijaaratihim ganacsigooda oo nebigii iyo saxaabadii ay ka ilaalinayaan fa saara wuu socday ilayhim ayaga xaggooda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama biman dad ayuuna kaxaystoo la socday macahu la jirankii ahaa wa qaatala wuu la dagaalamay hum gaalada qitaalan dagaal shadiidan ee daran wa ayada wuu xoojiyey allaahu alle almuslimiina muslimiinta wuxuu ku xoojiyey bilmalaa'ikati ikati malaa-ig fanhazama way jabeen almushrikuuna gaaladii wa tabica waxaa raacdaystay hum ayaga almuslimuuna muslimiintiibaa raacdaystoo cayrsaday yaqtuluuna xaalay dilayaan wa ya-siruuna ay qafaalanayaan faqutila waa la dilay min almushrikiina mushrikiinta xaggooda sabcuuna toddobaatan rajulan ee nin minhum toddobaatanka waxaa ka mid ahaa abujahlin abujahl ayaa ka mid ahaa wa usira waa la qafaasho gacantaa lagu soo dhigay minhum gaalada xaggooda xaaluu ka ahday sabcuuna toddobaatan asiiran ee maxbuus wa qutila waa la dilay min almuslimiina muslimiinta xaggooda arbacata cashara afar iyo toban rajulan ee nin huma amara wuu faray alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bidafni qatla almuslimiin muslimiinta kuwoodii la laayey in la aaso iyo walmushrikiina gaaladii labadaba wa rajaca wuu soo noqday nebigu ila lmadiinati madiine ayuu u soo noqday walamaa goortii qaaraba uu ku soo dhowaaday haa magaaladii madiino talaqat waxaa la kulantay hu nebiga alwalaa-idu caruurtii iyo dumarkiiba waxay kula kulmeen bidufuufi durbaano yunshidna ayagoo qaadaya dalaca albadru dayixii baa soo dhashay caleynaa dusheenna ilah ilaa inta ugu dambeysay laga gaaro halkan darsiga ka bilowday waa dagaalkii beder musanifkuna wuxuu ka sheegay lix qodob qodob ka koobaad waxyaalaha dagaalkii bader ay ahayd qodobka labaadna waa sababka ay ku dhacday qodobka saddexaad waa mushrikiintu waxay sameeyeen qodobka afraadna waa guushu meeshay ku dambeysay iyo dadkii dhintay sidii loola dhaqmay waxaa jira lambaro hoos ku qoran oo tusaale ahaan khaswatu badirin duulaankii al alkubraa ee weyneyd hiya alfurqaanu furqaan waa kala geeyi kala geeyid wey la kala geynaya xaq iyo baadilka gaalada iyo muslimiinta xumaha iyo wanaagga alladii kaasoo acaza uu xoojiyey allaahu alle bihi furqaantaas alislaama islaamka oo wa rafaca uu kor ugu yeelay manaarahu calaamadihiisa calaamadiisa hoos ba idiin qabta lambar almanaaru calamun waa astaan oo yujcalu loo yeelo lilihtidaa'i si loogu hanuuno fi ariiqi wadada marka wadooyinka la maraya dadka ramigaa yaqaana marka inta la guuro aada wadadii ka bayrto ka leexatid baa dadkii kaa dambeeyey waxaad meesha u dhigaysaa calaamadood leedahay xaggaasaan u leexday isoo raaca marka waa calaamad meel la dhigo si loogu hanuuno loo garto hadeerba waa la samey tabeelayaasha meelaha ku xiranayso midaan arag lambaraha ku qoran tilmaan buu bixinayaa halkaa u leexo halkaasu kaa jira marka manaaraddu waa cala masaajidda soo manaarad ma saara waa calaamad lagu garto lagu soo aqoonsado shayga wa tamasa wuu tirtiray ashirka gaalnimaduu tirtiray tamasa macnaheedu waxa weeye lambar labo maxaa wuu tirtiray oo wadarasa wuu baabi'iyey wey wa kharaba wuxuu kharibay oo baabi'iyey arkaanahu shirkigu tiirarkii ku taagnaa tiirarkiisi kharaba arkaanahu waxa weeye hadama wuu burburiyey asaasahu wixii asaaskay saldhiga u ahaa ayuu dhulka la sima wa sababuhaa dagaalka beder sababkeeduna ana rasuula rasuulka ayaa kharaja soo baxay ah, ya lambarkaa miya kharaba arkaanahu kharaba arkaanahu tiirarkiisu kharibay macnaheed waxa weeye hadama uu burburiyey wuu iisoo socda aniga lambarkaas lambarka afraad bu iga dhiga lambarka afraad bu iga dhiga waa il duftaa laga yaaba ayib wa sababuhaa sababkeeduna ana rasuula rasuulkaa kharaja baxay liyactarida suu ugu bambaxo ciiran socdaal iyo safar oo liqurayshin u sugnaaday wataas marka lambarkaa rabtay ciiran sooma jeedi lambarka qabtay lamber afar kaana wuxuu ahaa ra-iisu kaana waxaa ahaa ra-iis alciiri socdaalka meesha maraya waxaa oday u ahaa abu sufyaan ibn ibnu xarbin abu sufyaan ibnu xarbin ninka la yidhaahdo ayaa ciidankaa gaalada ahe weliba safarka ah oo socotada ah oo awrta safar ku raashinku u saaran yahay ninkaasaa hogaaminayay falamaa goortii samica uu maqlay ma idiin xarakaynayaa kaana kaana ra-iisa masiinka ma idin kordhiga msoo godaya godaya labada waa la samayn karaa kaana wuxuu ahaa ra-iisu lciiri socdaalka socdo socotadaas ayada a madaxeedu wuxuu ahaa abu sufyaan oo abu sufyaan magac caadiya laga dhigo sidiisana markaa khabarka kaana looga dhigo ibna xarbi abu sufyaan ayuu ahaa abu sufyaankii ibna xarbin ina xarbi ahaa falamaa goortii samica uu maqlay abu sufyaan bikhuruuji rasuuli rasuulka soo bixidiisa madiine intuu rasuulku ka soo baxay uu rabo awrtan jidka inuu u galo markuu abu sufyaan maqlay macnaha gaadiidkii u watay buu maqlay jidka in nabiga iyo saxaabadiis u galayaan arsala wuxuu diray rasuulan qof rasuulan rasuulka ilaahi ma aha waa qof caadiyo qof buu diray yuu u diray ilaa qurayshin quraysh iyo maku u dira liyukhbira suu ugu sheego qurayshan quraysh bidaalika arrinkaas uu leeyahay war raashinkii iyo alaabtan waday maxamed iyo saxaabadiisibaa jidka ii galay hala isoo gaaro gurmad baan u baanay hala i badbaadiyo ayib maxaa dhacay marka raajicatan xaalay tahay awrtaasi mid ka soo noqotay min ashaami shaam wa kaana macahu la jirankii waxaa ahaa nebiga halaaa miatin halaahu miatin saddex boqol iyo wahalaaثata cashara rajulan saddex iyo toban nin saddex boqol iyo saddexiyo tobani buu nebigu watay falamaa calimat markii ogaatay qurayshun quraysh bidaalika arrinkaas arsalat waxay soo dirtay maxay ogaatay safarkoodii iyo awrtii raashinka usii day jidka in loo galay ogaaday warqadii waxaa soo gaartay uu soo diray abu sufyaan markaasay waxay soo direen tisca miatin sagaal boqol iyo wa khamsiina konton rajulan ee kunkii maxaa ka dhiman konton kaliya ka dhiman sagaal boqol iyo konton nin oo dagaalyahan ah ayay soo direen nebiguna maaqu ciidan ka haystaa saddex boqol iyo toban nin buu ka haystaa ka tira badan yihin aad bay uga tira badan yihin maxay u direen sagaal boqol iyo kontonkan lixmaayati ciirihim safarkooda inay ilaashadaan ilaashigiisa iyo wa tijaaratihim ganacsigooda ilaashigiisa fa wuu socday ilayhim xaggooda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam biman dad buu la socday macahu la jirankii ahaa waqaatalahum wuu la dagaalamay qitaalan dagaalan shadiidan ee daran fasaara lambar shan midii qoraya istashaara wuu la tashaday alrasuulu rasuulku asxaabahu asxaabtii sala allahu caleyhi wasalam radia allahu canhu qabla safarihi socdaalkiisa ka hor fii maa waxa yafcaluhu uu samaynayo markuu ogaaday magaaladiisiina ka soo baxay cadowgiina inay isa soo kaashadeen oo soo baxeen uu ogaaday saxaabadu la tashada faqaala wuxuu ku yidhi sacdun sacad baa wuxuu ku yidhi lahu nebiga qad aamanaa waanku rumaynay bika adiga wasadaqnaaka sadaqnaaka waanku rumaynaa washahidnaa waxaan ka markhaati kacnay bianna maa shayga ji'ta aad la timid bihi asaga huwa alxaqu shay dhaba inuu yahay wa acdaynaaka waxaan ku siinay calaa daalika shaygaas dhabnimadiisa waxaan kuu siinay cuhuudanaa ballamadeennii iyo wa mawaahiiqanaa dhaaraheennii ballan ilaahay baan ku galnay inaanu xaq adiguna tahay inaguna kugu raacayno cala samci maqlid iyo wataacati yeelid famdi soco limaa shaygii aradta aad doontay ujeeddada aad leedahay u soco nebi maxamedow fa naxnu anagu maca kala jiraan kaagaanah fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye low istacradta haddaad noola banbaxdid binaa annaga haadaalbaxra haadaa kan albaxra ee badda ah oo fakhudtahu badda aad dhex tiimban lahayd la khudnaahu waan dhex tiimban lahayn maca kala jirankaaga baddaas haddaad kortid oo kula fuulayna jacaylaan kuu qabnaa nebi maxamedow wamaa maa takhallafa ma hareen mina annaga xaggeenna rajulu nin waaxidun ee keliya wamaa nakrahu ma nibcaysanayno ma kohanayno an nalqaa inaan la kulanno alcaduwa cadowga qadan biri wa qaala miqdaad ibnu camrin miqdaad ibnu camrin baa wuxuu ku yihi lahu nebiga wa qaala wuxuu ku yihi lahu nebiga almiqdaad ibnu camrin imdi soco yaa rasuul rasuulkii allow kamaa sidii amaraka uu ku faray allaahu alle fa naxnu anagu macaka la jirankaagaanahan wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay laa naquulu kugu dhihi mayna laka adiga kamaa qaalat sida ay tiri banuu israaiila reer banuu israaiil limuusa muuse say ku yidhaahdeen maxay ku yidhaahdeen fadhab tag anta adiga nebi muusey la hadlayaan anta adiga iyo warabuka rabbigaa faqaatilaa la dagaalama gaalada ilaahay iyo nabi muuse isleey waxay leeyahay israaca gaalada la dagaalama oo maxaad qabanaysaan idinku inaa anagu haahunaa halkaanaan qaaciduuna sii fadhihaynaa anagu waa iska joogaynaaye adiga ilaahay orda gaalada iska dhiciye saasay yidhaahdeen annagu sidaa reer bani israa'iil marka ay muuse ku yidhaahdeen kugu ohan mayno nebi maxamedow walaakin idhab waxaan kugu leenahaa tag anta adiga iyo wa rabbuka rabbigaa faqaatilaa dagaalama innaa anaguna macakumaa la jirankiina muqaatiluuna kuwa dagaalamayaana adigaa nebi maxamedaa baxaya annaguna waa ku raacaynaa ilaahina waa noo gargaarayaa dagaalkeena wada gelaynaa sidii reer bani israiil u horeeno kale ma noqonayno fasura waa laga farxiyey alrasuulu rasuulka sal alla alay waslam min jawaabihima labadaa saxaabiy oo jawaabtay waa sacad iyo miqdaad wa saara wuu la socday biljeyshi ciidankii xataa wasala ilaa uu gaaray ilaa ardi dhul sabkhatin ee siman dhul siman laysa fiihaa dhexdeedana uusan ku sugnayn maaun biya wax biyaah fa asbaxa way waa bariisteen ama fa asbaxa waxay ahaadeen almuslimuuna muslimiintii citaashan kuwa ooman bacduhum qaarkood junubun uu janaabo qabo wa bacduhum qaarkoodna muxditun uu xadad yaho weysada iyo wax ka jaban yihiin fa arsala wuu soo diray allaahu alle calayhim dushooda mataran roob roobkaasoo saala uu la socday minhu xaggiisa alwaadi waadigii meesha marayeyba biyo wada socdo noqdeen fa sharibuu biyihii bay wax ka cabbeen wa tawada-uu way weysaysteen waqtasaluu way maydheen wa sanacuu way samaysteen alxiyaada dar dar darku waxa weeye biyihii socday in loo sameeyo meel xayndaaba wareegsan oo biyuhu ay kugu hakadaan marka darbay samaysteen ayib wamala-uu way buuxiyeen haa dararkii ayay buuxiyeen walabidat lardu walabidat way dhegtay alardu ciiddii baa dhegtay ciiddii way qalasho si fiican bay ciiddii dhulka ugu dhegtay xataa habatat ilaa ay sugnaatay calayha ciidda dusheeda alaqdaamu gamaduhu oo dhulku haduu into qoyo oo dhiiqa yeesho a tirada ku dhex socoto lugaha kuu gelayo kuu xaraysmaya lakiin taanu saas ma dhulkii baa si fiican u simay ciiddii baa si fiican u hagaagtay roobkii baa isku dhejiyey ama almushrikuuna qoladii gaalada ahayd fa ina almatara roobkii da-ay wax xala wuxuu dhoobeeyo dhiiqo ka dhigay ardahum meeshii ay joogeen dhiiqo ayuu ka dhiga lugtay la dhaqaaqaanba intaas qofku u xaroonayso xataa saaruu ilaa ay ahaadeen laa yastatiicuuna xataa kuwa an alirtixaala rarasho inay guuraanba wamisdaaqu dalika arrinkaa waxaa runtiisaan waxay noqonaysaa qowluhu tacaala wayunazilu alla wuu soo dejinaya calaykum dushiina min asamaai xagga sare maaan biyo liyutahirakum suu idinku tahiro bihi biyaha wayudhiba suu u tagsiiya cankum xaggiina rijza shaydaani shaydaanka waswaaskiisa waliyarbita suu u xiro calaa quluubikum quluubtiinoo geesinimo u geliyo wayuthabita suu u suga bihi roobkiida ay sababkii alaqdaama lugaha oo luguhiinu geesinimo u dareemaan ayib halkaas idinku eg soo maa la socda waa hagaag halkaasee marka nebigu ciidankaasu la baxay dagaal baa dhacay marka dagaalkii markuu dhacay waayad allaahu ilaahay wuxuu ku xoojiyey almuslimiina muslimiinta bilmalaaikati malaaig ayaa timid khamsata aalaaf shan kun oo malag baa kasoo qayb gashay shan kun oo malag ayaa kasoo qayb gashay dagaalkii marka malaig dagaalamaysa ilaa ibliis oo dagaalka ku jiray oo gaalada la socday oo cararay inii araa maa laa tarow waxaydaan arkeen baan anugu arka waan cabsanahayaa waa baqahayaa inii bariiu minku gaaladiibu kuleeyahy ilaahay beri baan idinka ahay shuqul idinkuma lihi idinkuma jiro carar iyo fulaynimo uu carara xataa wuu awoodi waayo hadduu cararayo inuu horey u cararo fulaynimo intuu ka qaba gadaalgadaalbu usii baxa markasta calaa caqibayh gadaalgadaal buu carara ayib fanhazama way jabeen almushrikuuna gaaladii watabica waxaa raacdaystay hum ayagii almuslimuuna muslimiintiibaa raacdaystay yuqaatiluuna xaalay la dagaalamayan yaqtuluuna xaalay laynayaan wayasiruuna ay qafaalanayaan oo gacanta kusoo dhigaan asiirka waxaa la yihahdaa qofka dagaalka lagu soo qabto faqutila waa la dilay min almushrikiina mushrikiinta xaggooda sabcuuna rajulan toddobaatan nin baa laga dilay minhum waxaa ka mid ah abujahal waa ninkii maaro loo waayey oo dagaalka xataa odayaasha qaar baa waxay usoo jeediyeen war awrteenay safarka ahayd mar haddayba badbaaday oo maxamed gacanta uusan ku dhigin waxba yaynaan dagaal gelina aynu noqono magaaladeena ku noqono siramay ilaa aan badar tagno oo aan geela ku qalano oo gabdhaha fanaaniinta noo heesaan oo aan khamrada cabno oo waxa weeyaan carabi ogaato inaan rag geesyaala nahay walaanaa noqonaynb maxaa ka dhaca ka raacay mataqaana khamradii u yidhi waa cabaynaa waxay noqotay dhiigga in laga aslo dhiigooda meel kastan dhiigoodu maray meeshii uu yidhi waa naaloo heesahayaana in lagu dul baroobiyoqdo aabbahay dhimayey abujahal lagu dul ooyey noqota oo dadkooda ay qaraacmaan geeli u yidhi waa qalanaynaana geel laqashi u kaadiyo ayagiibaa intii noolaydna waa l madax furasho iska keena intii dhimatayna ad waxa wey hog baa lagu gora marka inkaar baa ku dhacday weliba doqonnimo intuu ka qabo ilaahay uu baryay markii dagaalku bilaabanayo wuxuu yidhi ilaahayow annaga iyo ninka maxamed a kaayaga khaldan ilaahu jabi maantaytu ma nebi maxamed baa khalad ka imaanaya isagaa khaldan abujahl oo shaydaane eh. nebi maxamed waa saxanyi ayib uma amara rasuulu rasuulku wuxuu faray bidafni qatla almuslimiina muslimiinta dadkoodii la laayay in la aaso iyo walmushrikiina gaalada mushrikiintu gaaladu waa bani aadam magto qof gaal hadduu hadda dhinto oo muslimiin keliya meesha joogaan waa la aasaya lagu tukan maayo la mayri maayo la kafni maayo laakiin waa la iska asturaya axkaamtii muslimiinta u waajibayse male lakin waa la aasaya axkaamta asaga u waajibi mayso warajaca wuu noqday ila lmadiinati madiine ayuu usoo noqday falamaa goortii qaaraba uu kusoo dhowaaday haa madiino talaqat waxaa la kulantay alwalaaidu idu dhalinyaradii iyo ciyaalkii yaa waxay kala hortageen bidufuufi durbaana ay tumayaan yunshidna ayagoo tirinaya dalaca albadru calaynaa waa soo maragabayga asilatun su-aalo maa gaswatu badrin duulaankii beder muxuu yahay alkubraa ee weyneed hiya alfurqaan aladii acaza allaahu bihi lislaama wa rafaca manaarahu wa tamasa shirka wa kharaba arkaanahu ayib bimaadaa maxaybuu maxaybay camilad samaysay qurayshun quraysh bac ya ha maa sababuhaa sababkeedu muxuu ahaa nebigaa baxay suu ugu bambaxo jidka uu gala awr quraysh ay lahaydoo shaam ka timid maadaa camilat maxay samaysay qurayshun quraysh bacda an calimat markii ogaatay kabacdi bidalika bidaalika arrinkaas ayaduna ciidan bay soo dirtay sagaal boqol iyo konton nin ah bimaada maxaybu ayada ku xoojiyey allaahu alle almuslimiina muslimiinta fii hadihi lqaswati duulaankan malaa'ig kam cadadu lqatla dadkii la laayay maaqay ahayeenoo min almushrikiina gaalada ka tirsan iyo walmuslimiina muslimiinta gaalado toddobaatan bay ahayn muslimiintuna bimaadaa maxaybu amara rasuulu rasuulku faray bacda daalika markaa kabacdi de meydkii in la aaso iyo adarsu saadisu casharka lixaad bucita waa lagu soo diray nebi maxamedow bilxaqi xaq ayaa lagula soo diray iyo walcadli cadaalad nebi maxamed wuxuu ilaahay la soo diray wuxuu ahaa xaq iyo cadaalad qof walba meeshuu ku haboon yahay inuu mariyo lamber one lamber kow lamaa goor eh, waqafa wuu istaagay alrasuulu rasuulku fii gaswati badrin duulaankii bader biqadiibin laan ayuu la istaaga ama ul oo fii yadihi gacantiisa ku sugnayd ciidanka muslimiinta ayuu simaya marka xagga u istaag adiga xagga u istaag marka ul buu gacanta ku haystaayo qofka uu saas ku leeyahy xagga u adiga horay usoo bax qaabkaasoo kale ciidanka u salaad la tukan maya lakiin jihaadkii baa saf loo garayay jihaadka saf loo galayana dee waa ragku hortaaganoo qoryo wananba isku tuurtuurahaye madaafiic la isu adeegsan mahayo iyo waxa wey diyaarado la isku rusheeyo ee raggi waa is hortaagaye famara wuu soo maray nebigu bisawaadi bni khaziyata nin saxaabi oo sawaad ibni khaziya la yidhaahdo oo ciidankii la safaya ka mid ah baa nebigu soo maray walxaal huwa ninkuna khaarijun uu soo baxsan yahay min asafi safka ninkaasu xoogaa xabadkiisu saxaabada kasoo horeeyo ayuu soo maray fa darabahu wuxuu ku dhuftay bilqadiibi ushii fii batniha calooshiisa calooshu inta ushii saa kaga yiri wa wuxuuna ku yihi lahu asaga istaqim istoosi yaa sawaadu sawaadu toosnow istoosi faqaala saxaabigu wuxuu yidhi awjactanii waad i xanuujisay yaa rasuul rasuulallaahi rasuulka allow ushaad caloosha iga dhufatay xanuunay i geysatay waqad bucita waana lagu soo saaray bilxaqi xaq baa lagula soo saaray iyo walcadli cadaalad ee fa aqidnii isukay qisaas bii min nafsika naftaada ulbaad igu dhufatay jihaadku ha dambeeye calooshii aad usha iga dhufatana way xanuunaysahay aan kaa argoosto alla caloosh ulkaaga dhufta nabi maxamed buu kuleeyay sababto caloosh way xanuunaysa bi noor baa igu yaalla weliba waa xanuunaysaabi aryaa badan rasuulku wuxuu sameeyey fiiri fakashafa wuu fayday alrasuulu rasuulku sala allahu calayh wasalama can baطnihi calooshiisa ayuu u fayday waayah u dhufay iga oofso so cadaalad maha nebi sal lay slam adiga waxaa laga yaabaa haddaad qof ku tiraahdo maanta ita halkaan aad iga xagata ana aan ku xagto inaad tircari soo aad maanaa xaganaysaa oo aad uliya wax qaadatid laakiin nebigu wuxuu leeyahay calooshu u fayday saxaabadii o dhan baa meesha joogta wa qaala wuxuuna ku yidhi istaqid qisaaso yaa sawaadu sawaado ha iqiyaaso iqisaaso allahu akbar meeshii marka nebigu hadduu u fayday asagiina la fasaxay oo la yidhi qisaaso maxaa laga rabay inuu ulku ku dhufto soo maahayn factanaqa wuu isku duuduubay hu calooshii nebiga sawaadu sawaad meeshii la faydoo marada laga qaaday buu gacmaha saa u saarta isku duuduubayba dhab waa isku dheji waqabala wuuna dhunkaday baطnahu nebiga calooshiisa ayuu dhunkado macsiiyey maxaa laga sugahaye inuu ul ku dhufto soo maahayn macbuba siiyeyba meeshii usha laga rabay faqaala lahu rasuulkaa wuxuu ku yihi sala اllah alay waslm lahu saxaabigii maa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa daalika arrinkaas ul baan kaa sugaya caloosha inaad iga dhufatide ninkaagan caloosha iga dheganoo macda isiinayow maxaa kugu xambaaray faqaala wuxuu yidhi saxaabigii yaa rasuulallaahi rasuulka allow aradtu waxaan doonay an yakuuna inuu ahaado aakhiru lcahdi ballanka midka ugu dambeeya an yamasa inuu taabto jildii haragayga iyo jirkaygu jildaka adiga haraggaaga fa dacaa nebigu wuxuu ugu duceeyey lahu ninkaa bikhayrin wanaag wanaag buu ugu duceeyey wuxuu leeyahy nabi allow jihaad baa la gelayaa inaad dhintana waa laga yaabaa inaan ku qisaasto nabar kugu dhuftana kuma quuree waxaan rabaa jirkaagan qiimaha badan inaan barakaysto waxaa laga yaabaa maanta inay isugu keen dambayso aan jihaadka ku dhinto waxaan rabaa aniga adiga meesha isugu keen dambaysaa inuu noqdo calooshaada iyo jirkaygu inay istaabteenoo barakada nebi maxamed ay soo gaarta sal alay slam dad iimaankoodu cajiib yahay buu ah dad iimaankoodu cajiib yahay ayuu ahaa marka ciidankii saasaa lagu safay nebi maxamed cadaaladiisay taasu ku tusinaysaa iftidaau asraa badrin bader asraa maxaan soo maray tasiruuna qafaalka dadka lasoo qabsa soo ma iftidaahana waa furashada qofka madax furasho in laga qaado iftidaau asraa badrin bader dagaalkeedii dadkii lagu soo qafaashay furashadii ay isfurteen toddobaatan baa la dilay toddobaatanna waa lasoo qabtay soo ma toddobaatankii lasoo qabtaa la furanayo istashaara wuu la tashaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama asxaabahu asxaabtiisa fiimaa shayga yafcalu uu samaynayo biasraa badrin bader maxaabiisteedii waxa uu ku samayn ayuu dadka kala tashaday fa ashaara wuxuu kula taliyay calayhi rasuulka dushiisa cumaru cumar biqatlihim toddobaatankaba ba hala dilab toddobaatanka nin ee gaaladaha dagaalka lagu soo qabtay toddobaatankaa kurka haloo dheereyo hala dilo wa ashaara wuxuu kula taliyay calayhi nebiga dushiisa abuubakrin abuubakar an yubqiyahum inuu iska daayo midna ha dilin bi toddobaatankooda oo waya'khuda uu qaato minhum xaggooda alfidaa madax furashu xoolaa laga qaadaya kii wax haysta liyakuuna suu uga ahaado quwatan xoog lilmuslimiina muslimiinta xoolaha laga qaadanayo cala lmushrikiina gaalada dushooda xoolahan inta ka qaadano baan xoolaha hub iyo gaadiid ku gadanaynaayo waynu hadhow ka adkaanaynaayo nimanka xoolaaan ka aruursan fawaafaqa rasuula fawaafaqa arasuulu rasuulka aniga wuxuu u qorayaa fawaafaqa arasuula saasa idiin qoran fawaafaqa arasuula rasuulka waxaa waafaqay ra'yu abibakrin abubakr ra'yigiisibaa rasuulka waafaqay oo sidii rasuulku rabay haddii la godana waxay noqonaysaa fa waafaqa arasuulu rasuulku wuxuu waafaqay ra'yu abibakrin laba ra'yi baa meesha jirtay soo maahayn cumar muxuu ku taliyey in la laayo toddobaatankaba abubakarre muxuu ku teliyey in la daayo xoolana laga qaato si xoolahaas xoog loogu yeesho soo maahayn fawaafaqa rasuul rasuulkaa wuxuu waafaqay ra'ya abi bakrin abu bakr ra'yigiisibuu waafaqay aniga ila quman bi wa amara wuxuu faray allaa yuflata axadun qofna inaan la sii daynin ilaa bilfidaa'i furasho ma ahan qof dadka maxaabiista lasoo qabto toddobaatanka ka mid maanta yaan la sii daynin yuusafa kan ilaa inuu isfurto ma ahani wa kaana wuxuuna ahaa min arbacati aalaafin afar kun ilaa alfi dirhamin ilaa kun dirham ayuu ah afar kun oo dirham ilaa hal dirham ayaa nin walba laga qaadayay qaarkood afar kun qaarkood saddex kun qaarkood laba kun qaarkood hal kun oo dirham lacag badan waay waa qofkii heli kara marka ama alfuqaraau kuwii saboolkahayo aan waxba oo gaaladaa ka mid ah toddobaatanka ah faman ruuxa yuxsinu hagaajinaya alqiraa'ata hikaada qaabka wax loo akriyo iyo walkitaabata qaabka wax loo qoro farbarka ah actaahu rasuulu rasuulku wuxuu u dhiibayey casharatan toban oo min sibyaani lmadiinati ciyaalka madiine ah liyucalimahum suu u baro qaabka wax loo qoro iyo qaabka wax loo akhriyo wa kaana daalika arrinkaasana wuxuu ahaa fidaauhu furashadiis ah, arrinkaasu qofku isku furanaya waxba haysan kii waxhaysta lacag baa laga qaadayaa kun ilaa afar kun ah kii waxba haysan farta ma taqaana waa aqaana sida luqada carabiga loo akhriya ma taqaana ha caruurtan waxbar waaga halkaa ku saabsan fawaafaqa rasuulu ra'ya abi bakrin lambar buu idiin qabtay maujeeda waafaqa calaa ra'yi abi bakrin abubakar ra'yigiisa ayuu nebigu waafaqay bacda an madaxa markuu ammaanay ka bacdi ra'ya saaxibeyni labada saaxiib ra'yigoodii markuu ammaanay oo abubakar iyo cumar labadaba ra'yigood wuu ammaano faqaala wuxuu yidhi ina milaka adoo kale ya ababakr abubakrow milu ibraahima nabi ibraahim oo kale wey nabi ibraahim baad u egto shabahda qaala nabi ibraahim wuxuu yihi faman ruuxii tabicanii iraaca fa inahu asagu minii anuu iga tirsan yahy waman casaanii qofka icaasiyana fa inaka adugu kafuurun alla dhaafid badan baa too raxiimo naxariis badan wa ina milaka adiga tusaalahaga yaa cumaru cumarow milu nuuxin waa nuux oo kale qaala nuux wuxuu yihi rabbi rabbigaygow laa tadarha kaga tegin cala dhulka dushiisa min alkaafiriina kuwaa gaaloobay dayaaran hal guri iyo hal qof ilah ha kaga tegin gamta u joogsoo baabi marka qofkii gaalada dhibka wada habaarana dhib male qofkii usoo duceeye ilahu ha soo hanuuniyana nabi ibraahim waddadiisuu maray wa ayib taasi waa qodob qodobka labaad wa amara anlaa yuflata axadun qofna inaan la sii dayn oo la fakin ayaana la marmidiin qabta wa kaana min alasraa dadkii lasoo qafaashay waxaa ka mid ahaa wahab ibnu cumayrin ninkaas wahab ibn cumayra ka mid ahaa kaana waaliduhu waalidkiis wuxuu ahaa aabihii dhalay wiilkaas min ashaddi naasi dadka kuwa ugu daraansho badan cadaawatan xagga nacaybka lirasuuli rasuulka u nicib yahay sal alla alay wasalam aabihiisaa rasuulka aada u nicbaa wahab waa wiilka lasoo qafaashay aabihina waa kuma waa cumayr cumayrku nebiga aada buu u nibcaa gaal buu ahaadee falamaa usira markii lasoo qafaashay waladuhu cunugiisii itafaqa way iswaafaqeen siran si hoosu wuxuu ku waafaqo oo ku tashadeen maca safwaana safwaan calaa an yusaafira inuu safro ila lmadiinati madiina inuu u safro waa reemaka ayagu wayaqtula uu soo dila alrasuula rasuulka intaa tagtid rasuulka u tag soo dil falamaa goortii qadima uu soo galay almadiinata madiino muxuu u socdaa inuu rasuulka soo dilo ra-aa waxaa arkay hu asaga cumar ibnu khaaab cumar ibnu khaaab baa arkay fa akhbara wuxuu u sheegay alrasuula rasuulka rasuulka usheg wuxuu rasuulkii allow nin cadow waa meesha kuu taagan fa talabahu wuu codsaday nabiga yar ha la keeno wajii-a waa la keenay bihi asaga ninkii waa lasoo qabta walamaa dakhala walamaa goortii dakhala uu soo galay qaala wuxuu yidhi ancimuu wanaagsanaada sabaaxan xagga subaxda subax wanaagsan ayuu yidhi ah, habaari camal waa faqaala wuxuu ku yidhi lahu asaga alrasuulu rasuulku sala allahu caleyh wasalam qad abdalanaa wuu noo bedelay allaahu alle taxiyatan salaan khayran ka fiican min taxiyataka salaantaada salaantaada mid ka fiican buu ilaahayna siiyey wahiya iyaduna assalaamu weeyaan annagu haddaan islaam nahay assalaamu baan isku salaamna uma sa'alahu nebigaa wuxuu weydiiyey can sababi majiihi maxaa ku keenayb can sababi majii'ihi imaatinkiisa sababkiisa niyahu reemakaad ahayde madiina maxaad ka soo doonta been buu sheegi doonaa ninkii waa ceboobi doonaa fa qaala wuxuu yidhi maa ji'tu uma imaan ilaa liajli bnii wiilkayga dartii un baan adiga haysaanoo xabsiga ku haysataan wiilkee wahab wahab wiilkaas adiga haysataan maan unu imid inaan ka hadlo ood saad igu sii dayn lahaydeen laakiin muxuu u socday yuu dilayaa nebiga inuu dilo u socda wiilka waa ku marmarsiyoonayaah inuu nebiga dilo u socday marka wuxuu yidhi wiilkaasaan u socday faqaala wuxuu nabigu ku yidhi calayhi dushiisa haata asalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelya kalaa maya wiil in laguu sii daayo umaadan imaan bal itafaqta waad iswaafaqdeen anta adiga iyo wa safwaanu safwaan calaa kada wa kada saas iyo saas baa adiga safwaan kusoo sheekaysateen sidee in nabiga lasoo soo diray sal alla alay wasalam ninkii marka wuu yaaba wuxuu leeyahay war aniya safwaan markaan sheekaysanayna waaba faqnayoo keliga yaan ahayne yaa u sheegay isku meel maanaan joogin telefoon ma jirin xaggee buu ka ogaaday iyo allahu rabulcaalamiin baa u sheegay waxii baa loogu sheegay ayib fa aslama wuu islaamay cumayrun cumayr bartiiba laftirkiisa ku islaamayba markuu la yaabay hawsha wa qaala wuxuuna yidhi cumayr hadalkiisa dhegeyso kunnaa waxaan ahayn nukadibuka kuwii kugu beeniya bimaa shayga ta'tii aad la imaanaysay bihi shayga walaakin haadaa arinkan maanta aad sheegtay amrun arin weeye lam yaalic uusan daalacanoo ka warqabin calayhi dushiisa axadun qofna ilaa ana wa safwaanu anigiiyo safwaan maahan qof nala ogaa ma jirin faqaala rasuulu rasuulka wuxuu ku yihi sala allahu caleyh wasalam liasxaabihi asxaabtii faqihuu fahansiiya akhaakum walaalkiin diinta fahansiiya waqra-uu akhriya calayhi dushiisa alqur'aana qur-aanka wa atliquu usii daaya asiirahu maxbuuskiisa qofka aad ka haysaana yare wahabna ha loo sii daayo wa bacda arujuuci markuu noqday ka gadaal ila lmadiinati madiino xasala waxaa dhacay khilaafun khilaaf beyna bacdi lmuslimiin muslimiinta dhexdooda qeyb ka mid ah wa bacda arujuuci noqoshadii nebigu uu noqday ila lmadiinati waxaa noqonaya waa nebiga maaha cumayr markuu nebigu badeer ka noqday madiino ku noqday xasala waxaa dhacay khilaafun khilaaf beyna bacdi lmuslimiina muslimiinta qaar ka mida ah dhexdood fii qismati alghanaa'imi hanimooyinka qeybintoodaana la isku khilaafa faanzala allahu ilahi baa soo dejiyey qadcan gooyid linnizaaci murankaba lasoo afjaraya iyo walkhilaafi khilaafka awala suurati alanfaal suuratu lanfaal qeybteeda hore yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ilanfaali qaniimooyinka qul waxaad dhahdaa alanfaalu qaniimooyinku lilaahi allah ayay u sugnaadeen xugum ahaan iyo warasuuli rasuulka fataquu llaaha alla ka baqa wa aslixuu hagaajiya daata beynikum dhexdiina wa yeela allaha alle iyo warasuulahu rasuulkii in kuntum haddaad tihiin muminiina muminiin fata'aalafat waxaa isu soo dhowaaday alquluubu quluubtii bacda an kaadad markay ku dhowaatay ka bacdi taftariqu inay kala tagto wa tarakuu way ka tageen amra alghanaa'imi haniimooyinka arrinkooda lirasuuli rasuulkay uga tageen sala allahu caleyh wasalam yaqsimu xaalo u qeybinaya haa khaniimooyinka kayfamaa sidii shaa uu doono kamaa sidii xakama uu xukumay alqur'aanu qur'aanku ayib casharka asiladiisaan ku noqonaynaa as-ilatun su-aalo maa khulaasatu maa shay gabagabadii maxay tahay xadatha dhacay bayna sawaadin sawaad iyo warasuuli rasuulka dhexdiis sala allahu aleyhi wasalam waa inuu rasuulku ul ku dhuftay isna uu yihi waad i xanuujisay iyo kabacdi intii ka dambeysay maadaa facala muxuu ku sameeyey alrasuulu rasuulku bil asraa dadkii maxaabiista ahaa muxuu nebigu ku sameeyey saxaabadu kala tashaday kabacdina waxaa la isku waafaqay in xoola laga qaato ayu ra'yin ra'yigeebuu waafaqa waafaqay ayu miyadu qormaysa aya ayu ra'yin ra'yigeebuu waafaqa waafaqay calayhi dushiisa alrasuulu rasuulka sal alay wasalam ra'yiga abubakar bimaadaa maxay bay iftadaa isku furteen alfuqaraau kuwii fuqarada ahaa maxay isku furteen qur-aan ma barayn dade ee waxa weeye dad waxay ahayn gaala ah dad gaala wey wallahu aclam sala allah wbaaraka calaa nabiyina maxamedi waaalihi saxbi